بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونسأله السداد والتوفيق وصلى الله على خير الورى وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسيني اللحاد waxaynu maanta ka qaadi doonaa shuruud ulirthi shuruudda uu dhaxalku uu leeyey shalayto casharadeenii inoogu dambeeyey waxaad moodaa inaan yar dababsiiyey waktiga le laga damaynay waxaa ugu dambeeyey arkaanta uu dhexalku leeyey iyo asbaabul oo kasii horreeyey arkaanta marka la helo oo ahaa ruux dhintay iyo ruux dhexlaaya iyo wixii laga dhexlaayey ayaa arkaantii waxaa loo dejinayaa ruuxii dhintay iyo kii dhexlaayaba shuruud baa loo dejinayaa shuruuddaa marka la helo ee ay buuxsanto ayaa haddana waxaa loo dhaafayaa asbaabtii ayaa loo dhaafayaa tusaale ahaan waxaynu nidhi ruuxan dhintay marka shardigii la helo inuu dhinto oo xaqiiqo ah waarisna la helo isna ka nolol dambeeyey oo xaqiiqo ah ayaa waxaa la odhanayaa sababaha isku dhexlayaan waa maxay maxaa isu keenay saddex mid midunbaa isu keenay ayaynu hore usoo tilmaannay inay tahay qaraabanimo iyo xigtanimo ka dhexaysa awgeed masalan waa aabbihii ama waa hooyadii meydka waa wiilkii uu dhalay iyo kii la dhashay iyo wixii la halmaalaa sababka labaad ee isu keeni karaa wuxuu noqon karaa nikaax labadan ruux caqdi saxeexa iyo meher saxeexa inuu dhex maray oo uu ka dhexeeyo ninku gabadhiisu way dhexlaysaa gabadhuna ninkeeda way dhexlaysaa sababka saddexaad waxaa ka mid ahaa alwalaa ee la ysku dhexlo weluhuna waxa weeyaan dhaxal ay xorayn ay keensatay oo dhaxal xorayn ku yimi weeyaan oo markii aynu nidhi sayidku markuu addoonkiisii xoreeyo addoonkina uu la xoreeyey uu geeriyoodu adduunka tago cid kale oo ehelkiisa ah oo catiiqa dhexda saana aanay jirin waxaa dhexlaaya sayidkiisii sababta ku dhexlayna waxa weeyaan xoraynta uu xoreeyey iyo galladda xoraynta uu ugu gallad sheeganayo darteed baanu wax ku dhexlayaa shuruudu lirsi halaasatun shuruudda dhaxalku haddaba saddex weeye wahiya waxay kale tahay wafaatu lmuwaris wafaatu lmuwaris ruuxii dhintay inuu dhinto xaqiiqatan xaqiiqa ahaan inuu u geeriyoodo aw xukman ama xukmi ahaan la yidhaahdo ruuxaasu waa dhintay xukin lagu riday oo uu qaadigu uu xukumay ayaa lagu ogaaday ruuxaasu inuu geeriyooday ruuxan dhintay dhimashadiisa waxay noqon kartaa saddex midun in la yidhaahdo xaqiiqatan buu dhintay waa kaasoo hebel waa laga soo dareeray aaskiisii oo innakaa boodhkii iska tumayna waa xaqiiq ahaan taas waa in sidaa loo hubiyaa aw xukman sida ruuxii mafquudka ahaa ee la waayay oo kale oo markii muddadii qaadigu uu qabtay ay ka dhammaato ayaa qaadigu xukumayaa laga bilaabo maanta ruuxii hebel inuu geeriyooday oo aanu noolayn marka kaasna waa lagu hubin karaa aw taqdiiran baa lagu hubin karaa kitaabkeenu raacin maayo taa taqdiir ahaan iyo qadarid la qadaraayo ayaa lagu ogaan karaa ruuxaas inuu dhintay waxa weeyaana tusaale ahaan kaljaniin alladii yanfasilu can ummihi maytan bisababi jinaayati calaa aley calaa ummihi waa sidii ilmihii yaraa ee ku dhashay bakti caloosha hooyadii markuu ku jiray ayaa hooyadii guudka ay wax ka gaadheen caloosha markaa ayaa ilmahaas uu ku dhintay ayaa la odhanayaa maadaama uu bakti ku soo baxay hale ilmahaasu uurka markuu ku jirayna dee bakti buu ahaa shardiga labaad <clears throat> waxa weeye taxaququ xayaati alwaaris cinda mowti almuwaris taxaquq in hubaal ay noqoto xayaati alwaaris nolosha ruuxan wax dhexlaya markii uu geeriyooday kanuu dhexlayaa arrinkaa arrin hubaal ah waa inuu yahay oo la yidhaahdaa hebel hebel wuu ka nolol dambeeyey walow laxda ilbiriqsiba ha ahaatee xataa ilmihii yaraa uurka ku jiray haddii uu nudfo yahay oo uu candhuuf yahay waa dhexlayaa shardiga saddexaad waxa weeye alcilmu bijihati alirsi in la ogaado oo qaadigii iyo sheekhii masaladan xukumayey waa inuu ogaal u yeeshiya cilmi bijahdi dhinaca uu dhaxalku uu ka imanaayo ashardu alawal shardiga hore haddii aynu faahfaahinno oo aynu sharaxno wafaatu lmuwaris geerida ruuxan dhaxalsiiyaha ah ee meydka ah xaqiiqatan inuu u geeriyooday aw xukman ama xukmi inuu u geeriyooday laa yumkinu suuragal maaha an tuqsama in la qaybiyo atarikatu xoolihii in la qaybiyo xataa yamuuta ilaa uu ka geeriyoodo almuwarisu meydkii ilaa uu ka geeriyoodo ficlan dhab ahaan ilaa uu u geeriyoodo oo la yidhaahdo ninkii hebel dhimay allaa yarxam xoolii la qaybin maayo aw yaxkuma ama uu xukumo alqaadi qaadi uu xukumo bimowtihi geeridiisa uu xukumo wa huwa almuraadu waa haweeye muraadka aynu ka leenay min qowlinaa hadalkeenna aynu nidhi mowtuhu xukman halkaaynu wafaatulmawaris xaqiiqatan aw xukman hadalkaaynu ka leenay aw xukman taa weeyaan wadaalika kaasuna tusaale ahaan ruuxa uu xukumaya qaadigu kalmafquudi waa sidii kii la waayey alladii kaasoo laa yucrafu aan la garanahayn xaaluhu arrinkiisu siduu yahay hal huwa xayun miyuu noolyey am meytun mise waa dhintay wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah shardigan koowaad marka la faahfaahiyo waxa weeyaan xoolihii uu meydku ka tegey lama qaybinaayo ilaa si dhaba loo hubiyo ruuxaas inuu geeriyooday amaba uu qaadigii masaladan loo keenay uu xukumo oo uu yidhaahdo ninkaa hebel ee mafquudka ahaa waa geeriyooday tusaale ahaan buu sheekhu bixiyo wuxuuhi kalmafquud alladii kii weeye laa yucrafu xaaluhu hal huwa xayun am mayd minoolya mise wuu dhintay lama kala garanaayo faahfaahintiisu waynoo iman doontaa iyadana halkeeday noogu iman fa idaa xakama alqaadi qaadigu hadduu xukumo bimowtihi geeridiisa kaa mafquudka ah oo idhaa ninkii hebel maanta ma noola biqaraa-inin isagoo qaraa-in adeegsanaya astaamuu raacaya masalan oo kale ruuxa dee qaadigu markuu xukumaayo ee uu leeyahay ruuxaasuu maanta geeri baynu ku tirinayna waa inuu astaamayo calaamad raacaa tusaale ahaan dee buu raacay badda bartankeedii markuu maraysay ayay doontu ay qarqoontay oy badi la tagtay markaasoo kale waxaa la odhan karaa ninka halkaa dee lagu waayey de qof maanta nool ma aha waa inuu astaamo noocaasoo kale iyo kuwii la halmaala uu qaadigu uu adeegsadaa cinda daalika markaa ayay yumkinu suuragaltay taqsiimu tarikatihi in la qaybiyo hantidii uu ka tegay bayna alwarata warasada in loo qaybiyo cinda dalika isla markaa agteeda ayay yumkinu suuragaltay taqsiimu tarikatihi in la qaybiyo xoolihiisii bayna alwarasa loo qaybiyo waayo dee geeridiisii ayuu qaadigani uu gooyey oo uu yidhi ninkaa hebel maanta ma noola walahu baxun khaasun baxsi khaasana waa leeyahy inoo iman doonaa fa shardu shardigu idan haddaa mowtuhu waxa weeyaan shardigan koobaad mowtuhu ruuxu waa inuu u dhinto xaqiiqatan xaqiiq ahaan aw ictibaaruhu ama waa in laga dhigo aw ictibaaruhu ama waa in laga dhigo meytan ruux dhintay in laga dhigo bixukmin qaadi xukunkaa qaadiga in lagaga dhigo ruux dhintay wadaalika kaasina lianna alinsaana dadku maadaama xayan maadaama intuu yahay xayan mid nool fa huwa isagu qaadirun wuxuu awoodaa calaa tasarufi inuu ku tasarufo fii maalihi xoolihiisa wa mulkuhu iyo milkuhu labadaba wa mulkuhu mulkigiisuna saabitun waa sugan yihi laa yasuula canhu kama suulaayo falaa yakhlufuhu u weydaaran maayo oo u daba mari maayo oo uga khaliif noqon maayo alkayru cid kale fii tasarufi inuu ku tasarufo bimaalihi xoolihiisa inuu ku tasarufo wa milkuhu milkigiisu ruuxa haabitun waa sugan yihi laa yasuulu canhu kama suulaayo falaa yakhlufuhu u weydaaran maayo alkayru cid kale fii tasarufi inuu ku tasarufo bimaalihi amaa idaa maata hadduu dhinto miyaa ruuxu fa innahu yakuunu wuxuu noqonayaa caajisan midaan waxba qabsan karaynin fa innahu yakuunu wuxuu noqonayaa caajisan midaan waxba qabsan karahaynin haynin cajsan kulliyan cajsi kulliyahoo wada gaadha cani tasarufi fii milkihi milkigiisana midaan ku tasarufi karahayn oo caajiska ah ayuu noqonayaa fa yasuulu milkuhu milkigiisu waa suulayaa wayantaqilu wuxuu u guurayaa ilaa warasatihi warasadiisa ayuu u guurayaa ashaddu thaani shaddiga labaad taxaququ xayaati alwaaris waqta mowti almuwaris taxaquq inay hubaal noqoto xayaati alwaaris ruuxan waariska ah ee wax dhexlaya noloshiisu waa inay hubaal noqotaa waqta mowti almuwaris kanuu dhexlaya ee dhintay xilligii uu dhintay ruuxan waarisku waa inuu nool yahay oo arrinkaas uu hubaal uu noqdaa wahaadaa kaasu lianna alwaaris ruuxa waariska ahay inamaa in kale maaha yakhlufu wuxuu khaliif ka yahay almuwaris meydka bacda mowtihi markuu geeriyoodo kadib wayantaqilu wuu u soo wareegayaa ilayhi kii waariska ahaa almulku mulkigiina wuu u soo wareegayaa bidariiqi alirsi dariiqadii dhaxalka ayuu ugu soo wareegayaa falaa yabudda waxa shaki oo lagaba lagaba maarmaana ah an yakuuna waa inuu yahay xayan mid nool cinda mawti muwarisihi kanuu dhexlayo ee dhintay markuu dhintay waa inuu nool yahay wuxuu leeyahay sheekhu caleyhi raxmatullah wahaada lianna alwaaris ruuxa waariskahi shardiga waxaa loo dejiyey maxaa yeelay ruuxa waariska ahi inamaa yakhlufu lmuwaris de wuxuu khaliif uga noqonayaa adduunkii uu ka tegey ruuxan maydkii ayuu khaliif ka noqonayaa bacda mawtihi markuu dhinto kadib wayantaqilu waana uusoo guurayaa ilayhi xaggiisa kan waariska ah almulku aw almilku ayaa usoo wareegaya waxaana ugu soo wareegayaa bidariiqi alirthi dariiqadii iyo helinkii dhaxalka ayuu ugu soo wareegayaa haddaba falaa budda waxaa laga maarmaan an yakuuna da inuu yahay mar haddii xooluhu meydkii uu ka soo guurayaan oo kii noolaa ay usoo guurayaan de waxaa shardi ah ila haddii ma layidhaha meyd ha ka soo guuraan meyd ha u guuraan wax caqliga gelaya maahe marka waxaa laga maarmaana an yakuuna inuu yahay xayan kan waariski mid nool cinda mowti muwarisi kan uu dhexlayaa markii uu dhintay inuu nool yahay walow ilbiriqsibaha ka nolol dambeeye waa inuu magaranaysaa uu nool yahay litatxaqaqa sida u xaqiiqowdo ahliyatuhu ehelnimadiisa uu ehel u yahay ida waktigee almeyt meydku laysa aanu ahayn ahlan ehel aanu ahayn lian yatamallaka inuu wax mulkiyo aanu ahayn id wakti almeyd meydku laysa aanu ahayn ahlan ehel aanu ahayn lian yatamallaka inuu wax mulkiyo laa bidariiqi alirsi walaa bikayrihi dariiqada dhaxalka iyo mid kale toona inuu wax ku mulkiyo ehel uma ahaa wa min ajli an natasawar hada shardi haddii aynu suuraysanno oo aynu tusaale ka bixinno haddaba shardigan wa min ajli an natasawar haddii aynu suuraysanno shardigan naquulu waxaynu leen low maata hadduu dhinto itnaani laba iyo fa agtara wax ka fara badan wa min alaqaarib ka mida xigtada aladiina kuwaasoo yatawaarasuuna isdhexlaya oo walam yuclam aan la ogeyn ayuhumaa koodii labadaa hadday laba yihiin aw ayuhum hadday jamc yihiin oo dad doora yihiinna aw ayuhum ama koodii maanta dhintay qabla alaakhara ka kale horraantii falaa tawaaruthu baynahumaa isdhaxlitaan kama dhexeeyo wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullahi calayh haddaynu suuro ka bixinno tusaale ahaan haddii ay dhintaan laba ruux iyo wax ka badan oo ka mid a ah dadka eheladda ah ee qaraabadu ka dhaxayso ee isdhexlaya oo walam yuclam aan la garanayn ayuhumaa koodii aw ayuhumaa ma koodii maata dhinta maata dhintay qabla alaakhar ka kale horraantii dadkana qaaribta ah hebel baa horreeyey mise hebel baa horreeyey lama kala garanaayo ma qoladaasaa horraysay mise qoladaasaa horraysay hadday jamcayiinna lama kala garanaayo hadduu arrinku sidaa yahay falaa tawaarutha baynahumaa wax isdhaxlitaani dadkaa kama dhexeeyo oo isma dhexlayaan waayo shardigii baa la waayey shardiguna wuxuu ahaa in hubaal laga dhigo kan wax dhexlayaa iyo kan la dhexlayaa inay nolol ku kala dambeeyaan walaa istixqaaq mutaysina uma sugna li liaxadihimaa midkood fii tarakati alaakhar ka kale tarakadiisa ma mutaysan midina waayo wuxuu ku mutaysan lahaa ayaa la waayay kamaa law maata kamaa low maata waa sidii oo uu dhintay alibnu inan baa dhintay iyo walab iyo aabba ayaa dhintay waa aabihiiya fii xaadisati taxadumu daa'ira fi xaadisatin shil buu ku dhintay taxadumu daa'ira dayuuradii ay ku burburtay ama dayuurad burburtay ayay labadaas ku dhinteen aw fi xaadis ama shil bay ku dhinteen qaraqi baakhira doon ama markab kii la arkaba ha noqdo ee shil ku yimi oo baddii ay ku dhex qarqoomeen ayaa ay ku dhinteen aw waqaca ama waxaa ku dhacay saqfulbeyt guriga saqafkiisii ayaa wuxuu ku soo dhacay calaa usratin qoys fiiha ay ku jiraan abnaa'un wa ikhwatun inamo iyo walaalo oo famaatuu dabeetana ay sidaa ku wada socdaanay ku geeriyoodaan fa innahu laa tawaaruthu baynahum wax tawaarus ah iyo isdhexlitaana oo ka dhexeeya ma jiro walaa yastaxiqu axaduhuma midkoodna mu mutaysan an yarita alaakhara ka kale inuu dhaxlo wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah tusaale ahaan waxaa geeriyooday inan iyo aabbihii fii xaadidati taxadumin daa'ira shil dayuurad burburtay ayay ku geeriyoodeen aw amase waxay ku geeriyoodeen fii xaadidati qaraqi baakhira shil doon qarqoontay aw waqaca sakful ama waxa ku dhacay sakful beyt baa wuxuu ku dhacay calaa usratin qoys fiiha ay ka mid yihiin abnaa'un wa ikhwatun inama iyo ikhwo dad walaala ah oo famaatu dhammaantood saasay ku wada halaagsameen wuxuu leeyahay sheekhu dadka noocaas ah ee qaabkaa u dhintay ee siday u kala horreeyeen baan la garanahayn fa innahu laa tawaaruha baynahum waxa isdhexlitaani kama dhexeeyo isma dhexlayaan walaa yastaxiqu axaduhumaa midkoodna muu mudan an yarisa alaakhara ka kale inuu dhaxlo wa takuunu waxay noqonaysaa tarikatu kulli waaxidin minhumaa mid kasta oo ka mida tarikadiisu liwarasatihi laxyaa kuwan isaga dhexlaya ee nool ayay u sugmanaysaa wa takuunu waxay noqonaysaa tarikatu tarikadii iyo xoolihii iyo hantidii uu ka tegey kulli waaxidin mid kasta oo minhumaa ka mida dadka halkan ku wada dhintay liwarasatihi ayaa qaadanaysa alaxyaa'i ee noole isaga ka dambeeyey ee nool ayaa qaadanaysa almuxaqaqati ee xayaatuhum ee la xaqiijiyey noloshooda wa haada aladii kan wadaxnaahu aynu soo caddaynay huwa aladii kii weeyaan tushiiru ay tilmaamayso aw tahdifu ama ay u jeeddo ilahi isaga cibaaratu alfuqahaa cibaarada ee ay fuqahadu ay yidhaahdaan oo min qowlihim ka mid ah laa tawaaruha bayna algarqa waalxarqa waalhadma cibaarada fuqahadu ay caynkaa yidhaahdaan waatay u jeedo huwa ladii kii weeyaan tushiiru ay tilmaamayso aw tahdifu ilayhi ama ay ku baaqsay u jeedo cibaaratu alfuqahaa cibaarada fuqahadu min qowlihim hadalkoodana ah laa <clears throat> tawaaruth bayna algarqa wax isdhaxlitaani kama dhexeeyo dadkii qarqoomay iyo walxarqa dadkii wada gubtay ee mar shil dab ku wada dhacay walhadma <clears throat> iyo kuwii uu gurigu ku dumay wabidaalika saasay qadad xukuntay ashareeca alislaamiya alqaraa saasay xukuntay ashardu thaalis shardiga saddexaad ee ka mid ah shuruud lirsi alcilmu waa in ogaal loo yeesho bijihati alqaraaba jihada qaraabada iyo wa bijihatil irsi jihada uu dhaxalku ka imanaayo huwa shadun litawriis wuxuu shadi u yahay dhaxalsiinta oo ruuxan qaadiga ah ee masalada lasoo hordhigay ayaa arrinkan la gudboonyay inuu sidan wax u baadho falaa budda waxaa laga maarmaana min macrifati jihat alirthi min macrifati in ogaal loo yeesho jihat alirthi jihada uu dhaxalku ka imanayo ka waxaanu nidhi markii la helay arkaanu irth shuruuddiisiina la hubiyey waa in asbaabtii loo gudbaa oo la yidhaahdaa ruuxan waariska ahi ninkan ama ruuxan dhintay ee uu dhexlaayo u leeyahy waan dhexlaya isu soo taagay maxaa isu keenay sababta ku dhexleeya waa maxay waa in la yidhaahdaa marka sababihii ayaa loo eegayaa falaa budda waxaa laga maarmaanaa min macrifati in aqoon loo yeesho iyo in la ogaado jihatul irti jihada uu dhexalku ka imanayo ka sawjiya sidii lamaaninimadii way isqabaan oo kale walqaraaba qaraabanimadii oo qaraabadii usuuliyo iyo furuuc iyo xawaashi baynu kala guri doono haddii la yidhaahdo sidoo kale wa bidarajati alqaraaba darajada iyo intay isu jir jiraan dadkan qaraabada ahi iyana waa in la ogaado xataa ilaayo yata'ataa uu suuro galo alxukmu xukunka uu suuro galo lilcaalimi ninka caalimka ah biqismati almawaariis inuu qaybiyo dhaxalka ilaa ay u suuro gasho waa inuu ogaado fa ina alaxkaama alirsi axkaamta dhaxalku takhtalifu way kala duwantay biikhtilaafi jihaat alirsi kala duwanaanta ay kala duwan tahay jihooyinka dhaxalku ayaan ku kala duwantay wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah way kala duwan tahy axkaamta dhaxalku waxaanay ku kala duwan tahay kow jihooyinka irsigu uu ka imanaayo oo jihadii walaaga iyo tii sawjiyada iyo tii e, nasabka waa ku kala duwanaanayaan sidoo kale wuxuu ku kala duwanaanayaa tafaawuti darajati alqaraaba darajada dadka qaraabada ahi e, ay sii kala leeyihiinna oo dee way sii kala badbadsanayaan dadkii qaraabadahaa dhaxalkii dee in kama wada qaadanayaan taana waa ku kala duwan yihin falaa yakfii kuma filna an naquula inaynu nidhaahno innahu akhulmeyd waa meydka walaalkii oo keliya inaynu idhaahno inu sidaa wax ku dhexal siino kaafi maaha bale laabud wax laga maarmaana an nacrifa inaynu ogaano hal huwa akun shaqiiq ma akh shaqiiqaba am li ab mise waa akh aba am lium mise waa akh liuma waa in la kala saaro ruux baa geeriyooday tusaale ahaan wuxuu ka tegey walaaladii oo saddexa iyo ka badanba waxaan leenahay ikhwadan waa la kala gurayaa walaalka ay oriya alaxba wada jiibsadeen ayaa ugu dhow meydka waxaa ku xiga ka alaxda qura wada jiibsadeen oo akhli ab akh eh, eh, liabkii ah waxaa ku sii xiga akh liumkii oo hilfaral ah lianna maxaa yeelay kulla waaxidin mid kasta oo la arkaaba lahu xukmun xukun buu leeyay fa axaduhu midkood yarisi bilfardi faral buu wax ku dhexlayaa dadkan qaraabada ahi xukunkoodu wuu kala duduwan yahay fa axaduhum midkood yarisi bilfardi faral buu wax ku dhexlayaa sida akhli umkaas oo kale wa axaduhu midkoodna bitacsiib casabayn ayuu wax ku dhexlayaa dadkii qaraabada ahaa sida ahaa shaqiiqa oo kale wa bacduhum barhkood yuxjabu waa la xijaabaa oo meeshaba waa laga saarayaa marka uu yimaado sidaa imaka akhli ab kan oo kale akh shaqiiqa ayaa meesha ka saaraya wa bacduhum barhkoodna laa yuxjabu lamama xijaabo oo meesha lagama saari karo wahaakada sidaa ayuu xukunku uu noqonayaa mawaanic ulirsi mawaanic ulirsi waxyaabaha dhaxalka diidaa ee laisku waafaqsan yahay hiya mawaanic ulirsigu awsaaf waa sifooyin allatii taasoo tuujibu waajibsanaysa xirmaan alwaarith ruuxa waaridkaa in loo diido min alirsi dhaxalkii wahiya halaasatun saddex weeyaane wuxuu leeyahay sheekha caleyh raxmatullah markii la helay arkaantii irsiga oo uu ka mid ahaa waaris waariskii waxaa hubaal laga dhigo shardigiibaa loo eegay inuu kanuu dhexlayo dabadii uu noolaa waxaa loo sii dhaafaya haddana markay kaasuna uu sugmo meydkan dhintay waxa isu keenay iyo sababta uu doonayay inuu ku dhexlaa waxay tay asbaab dhirsigiiba haddana loo eegayaa intaasuba markay u buuragaroobaan dhaxalkii un lagu tisi maayo waxaa loo eegaya waxa la yidhahdo bawaanic ilirsi dhaxalkii miyaa laga joojinayaa oo sifo ka joojisa la helayaa mise lama helayo ee xooli waa la iska siinayaa marka kuwaasna waxa u kala baxayaa mawaanin irsiga laba qaar muttafaqa oo culammadu isku waafaqsan yihiin sida saddexdan uu sheekhu uu inoo qoray iyo qaar mukhtalafa oo ilaa afar aynu ka dhigi doono doonno hiya waxa weeye awsaaf waa sifooyin allatii taasoo tuujibu keensanaysa xirmaan waarif waarifkii in loo diido minal minalirsi dhaxalkii hiya halaasatun saddex weeyaan alriqu iyo alqatlu iyo ikhtilaafu diin inta muttafaqa ah waa addoonnimo ruuxii waariskaha iminkaaynu sheeganay isagoo wixii oo dhamay usoo dhammaystirmeen oo meydkii uu dhex halayay dabaydii noolaa ay hubaaltay ama uu yahay sawj uu yahay ama sawjo ay tahay ama uu wala wax ku dhaxlay uu muctiq yahay eh, ama qaraabadii uu yahay intaasuba markii eh, soo sugantay ayuunbaa la yidhi addoon baabatayba dhaxalkii waxba markaa laga siin maayo ama waxaa la leeyahay waaba dishayba ruuxan aad doonaysa inaad dhaxasho adaaba dilo sabab u ahaa waxba laga siin maayo ama waaba kala diinba oo la kala diin baa tiino eh, waxba dhaxalkii lagaa siin maayo الربق فإن, فإن الرقيق الدونك العبد المملوك وياني لا يرث أحدا من أغاربه مدح له أحدا من أغاربه متكمل حبتديسة لأنه محايا لي إذا ورث هدول لحل شيء شيء أخذه وحا قادنيا سيده سيد كيس أي قادنيا والسيد سيد كنا أجنبي عن أقارب العبد akaani buu ka yahay aqaaribta iyo xigtada addoonka wuxuu leeyahy sheekh caleyh raxmatullah mawaanicdii irsiga waxaa ka mid ah arriq addoonnimo haddaba addoonku oo cabdilmamluuga addoonkii lalahaa ah laa yarisu axadan min aqaaribihi xigtadiisa cid ka mida ma dhexlaayo waayo dee waa addoon masalan ruux baa dhintay wuxuu ka tegey inankiisiiyo la addoonsado uu qof iska haysto marka inankiisaasu maadaamu addoon yahay waxba ma dhexlaayo liannahu maxaa yeelay idaa warisa hadduu dhexlo shay-an shay had wasayidu sayidku ajnabiyun ajaani buu ka yihi can aqaarib alcabdi xigtada addoonka ajaani buu ka yahay waqad ishtahara waxa caan baxay qowlu lfuqahaa hadalkii fuqahadu ay yidhaahdaan ee ah alcabdu wamaa malakat yaduhu lisayidihim alcabdu addoonka iyo wamaa malakat yaduhu waxay gacantiisu ay hantidaba ee lisayidihi sayidkiisa ayaa iska leh sida awgeed falaa yarisu ma dhexlayo idan haddaa lianlaa yantaqila almaalu si aanay xooluhu ugu guurin ila sayidi sayidka si aanay ugu guurin wa waxaa isku mid a kaana haaya haada alcabdu addoonkani qinnan addoon saafiya ahaaya ay cabdan khaalisan ow amase waxaa isku mid a inuu addoonku yahay mudabbaran ka addoonka la idhahdo mudabbarka wa huwa alcabdu aladii waa addoonkii yaquulu lahu uu ku yidhaahdo sayidhu sayidkiisu ku yidhaahdo anta xorrun xor baatay dubara mawti markan dhinto dabadeed xor baa tahay addoonku xataa kaa haduu yahay isaguna waxba dhaxli maayo wa sawaan waxaa isku mida kaana ahaaye haada alcabdu addoonkanu ginnan ay cabdan khaalisan addoon saafiya ahaaya e, aw ambase waa addoon mudabbara wahuwa alcabdu mudabbarkuna waa addoonkii alladii kaasoo yaquulu lahu uu ku yidhaha sayiduhu sayidkiisu anta xorun xor baa tahay dubara mowtii marka dhinto dabadeed aw ambase waxaa isku mid ahaayee addoonkaasu mukaataban mid la kitaabeeyey wahuwa aladii kii weeyaan yukaatibhu uu kitaabeeyo asayidu sayidku uu ku kitaabeeyo calaa mablaqin ay calaa qadarin min almaal xaddi xoola ah uu ku kitaabeeyo oo fa yaquulu lahu wuxuu ku odhanayaa maalan tusaale ahaan in addayta ilaya haddii aad ii keento od ii soo guddo alfa dirham kun dirham fa anta xor baa tahay kaasaa mukaatab la yidhaahdaa addoomuhu ama qinni ha noqdo ama mudabbar ha noqdaan ama mukaatab ha noqdaane waa isku wada mid waxba ma dhexlayaan wahuwa aladii kii weeyaan mukaatabku yukaatibuhu uu kitaabaynayo ee uu ku qorayo asayidku ee uu kula heshiinayo calaa mablaqin min almaal xaji xoola ah fayaquulu lahu wuxuu ku odhanayaa maalan tusaale ahaan weeyaane in addayta ilaya haddaad ii keento alfa dirham haddaad ii keento fa anta xorun xor baatay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu idhi kaatibuuhum kitaabeeya addoomihii in calimtum fiihim haddaad ku ogtihiin khayran khayr haddaad ku og tihiinoo qaar shaqaysan karaya oo aamin haddii ay yihiin ow amase waxa isku mid ahaaya addoonkaasu mucallaqan cidquhu mid lagu xidhay xorayntiisii bisifati sife lagu xidhay oo waa sidee kaan yaquula lahu waa inuu ku yidhaahayoo kale lahu addoonkii asayidu sayidku waa inuu ku yidhaahayoo kale in waladad sawjadii haweenadaydu haddii ay dhasho qulaaman inan dakaran lab fa anta xorun adigu xor baatay tahay kaasuna waa la mid isaguna oo waxba dhaxli maayo ow ama mucallaqan mid lagu xidhay ahaaye addoonkaasu cidquhu xornimadiisii bisifatin sifo oo sifaduna waxa weeyaan sidaa uu leeyahay sheekhu in waladat sawjati qulaaman dakaran hadday dhasho fa anta xorun wahaakadaa sidaa ayuu ahaaday kullu anwaaci riqi dhammaan noocyada riqiga iyo addoonnimadu min mawaanic alirthi waxyaabaha dhaxalka diida weeyaan haba kala qaadinen qaadineen wakamaa laa yariu wakamaa sidii laa yariu aanuu dhex lahayn alraqiiqu addoonku waxbaba kadaalika saasoo kale laa yuuratu lama dhexlayo liannahu maxaa yeelay laa maala lah dee xoolaba ma laha kaas waxa weeyaan maanicii koowaad oo ruuxa waaridka ahi haddii laga helo sifada addoonnimada ah dhaxalkii waxba kuma yeelanayo haaniyan alqatlu maanicii labaad waa dilka fa idaa qatala hadduu dilo alwaarihu ruuxa waaridka ahi muwarihahu kii uu dhexlaayey fa innahu isagu laa yarihu waxba ka dhexli maayo minhu kaa uu dilay waxba ka dhexli maayo liqowlihi sala allahu calayhi wasalam waxaanaynu u daliishanaynaa hadalkii uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa kuma laha lilqaatili ka wax dilay min tarikati lmaqtuul kanuu dilay adduunka uu ka tegay shay shayna waxba kuma lahaa wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah maanica labaad waxa weeyaan dilkii oo ruuxii waaridka ahaa ayaaba isagu sabab u noqday kii uu dhexlaayey dhimashadiisa fa idaa qatala hadduu dilo alwaarisu ka wax dhexlayaa ee wax dhexal joojinaya rag iyo dumarkii la arkaba ha noqdee muwarisahu kanuu dhaxlaayo fa innahu isagu laa yarisu man dhexlaayo minhu kaa uu dilay waxba ka dhexli maayo liqowlihi sala allahu aleyh wasalam laysa uma sugna lilqaatili ka wax dilay oo kuma laha min tarikati almaqtuul kanuu dilay wixii uu ka tegay shay-un shayna walianna alqaatila ka wax qad istacjala wuxuu degdegsaday alirta buu ku degdegsaday bilqatli dilkii walianna alqaatila waxa kale oo aanu waxba ku dhex lahaynin qad istacjala wuxuu degdegsaday ka waxdilay alifta dhaxalkii buu ku degdegsaday uu dhaxli lahaa bilqatli dil buu ku degdegsaday waalqaacidatu alfiqiya qaacidada fiqigana waxay tidhaahdaa man istacjala qofka degdegsadaa ashay ashay qabla awaanihim xilligiisii oo aanay gaadhin ka hor cuuqiba ruuxaa waxaa lagu ciqaabaa bixirmaanihi inuu waayo waxa uu degdegsanayo inuu waayo man istacjala qofka degdegsada a ah ashay shay qabla awaanihi xilligiisii ka hor cuuqiba waxaa lagu ciqaabaa bixirmaanihi labadaasuba waxay daliilinoogu noogu yihin inaanu waariskii qaatilkahaa muwaridkii uu dilay aanu dhex lahaynin fa yuxramu waxaa loo diidayaa oo laga hoojinayaa alqaatilo ka wax dilay min al irhi dhaxalkii baa loo diidayaa kamaa xurima sidii loogu diiday alladii kii qatala dilay ibna cammihi in adeerkii dilay fii qisati albaqraa qisada suuratulbaqra ku jirta sidii kii dilay in adeerkii sidii dhaxalkii loogu diiday ayaa loogu diidayaa ilaahay baa yidhi isagoo ka qisoonaya waid qataltum waxa xustaan id qataltum markii aad disheen nafsa naf oo fadaaratum a ku murateen fiihaa wallaahu ilaahayna mukhrijun mid soo saaraya weeye maa kuntum tagtumuun waxaa qarinayseen waid qataltum xilligii aad disheen nafsa naf aad disheen oo fadaara'tum a ku muranteen fiihaa dilkaa nafta aad disheen a ku muranteen wallaahu ilaahayna mukhrijun kii soo saaraya weeyaane soo saaray maa kuntum wixii ahaydeen tagtumuuna kuwii qariya faqatalahu wuu dilay ninkaasu in adeerkii liyatacajala siduu degdegsado irtahu dhexalkiisii fa xurima waa loo diiday min alirti dhexalkii baa loo diiday waqtusa minhu waana looga qisaasay oo waa loo dilay faqatalahu wuu dilay liyatacajala si u degdegsado irsahu dhaxalkiisii fa xurima waa loo diiday min alirti dhaxalkii waqtusa minhu waana looga qisaasay waalxikmatu xikmad waxaa weeye annahu low lam yumnac haddii aan loo diidin annahu low lam yumnac haddii aan loo diidin alqaatiluka wax dilay min alirti dhaxalka haddii aan loo diidin la aqdama waxay ku dhaqaaqayaan ashkhaasun dad calaa qatli aqribaa'ihim xibtadooda inay laayaan wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah xigmadda loogu diiday ee isagoo dhaxalkii wax kule la yidhi haddana lagu siin maayo waxa weeyaan haddii aan loo diidin ruuxan wax dilay halkii aan loo diidin la aqdama ashkhaasun dad waxay u dhaqaaqi laayeen oy u dareeri lahaayeen calaa qatli aqribaa'ihim xigtadooda inay laayaan liyatawasaluu siday u gaadhaan ilaa tamalluki amwaalihim xoolahooda inay mulkiyaan kuwan ay laayeen xoolahooda inay mulkiyaan oo fatasuuda alfawdaa dabeetana fawdadu ay caam yeesho dadka oo ay magaranaysaa ku faafto wayadariba annidaamu nidaamkuna uu lulmo wayadaribu uu lulmanayaa annidaam nidaamkuna waa lulmanayaa markaa wayucdamu waa la waayayaa alamnu amnigiina waa la waayaya iyo walistiqraar sugnaantiina waa la waayayaa liyatawasalu siday u gaadhaan ilaa tamaluka amwaalihim inay mulkiyaan xoolahoodii dadkan ay laayeen oo fatasuuda alfawda fawda ee caam yeesho wayadariba nidaam nidaamkuna uu lulmo oo magaranaysaayeen uu ruxmo oo yucdamu lamnu amnigiina la waayo iyo walistiqraar sugnaantii wa min naaxiyatin haaniya dhinac labaad haddaynu ka eegno fa ina alqatla dilku fii xaddi daatihi markaynu iskiisa u eegno iskii markaynu eegnay xad ahaantiisa jariimatu nakraa waa jariime iyo dembi aada u xun weeyaan walaysa mana ahaa min almustasaaq waxyaabaha caqligalka ah ma aha walayse mana ahaa min almustasaa suuragalna maaha caqlan caqli ahaan iyo walaa sharcan sharci ahaanna wax suuragalaa ah oo cuntamaya ma aha an yakuuna inuu noqdo irtikaabuuljariima jariimo iyo dembi oo lala yimaadaa sababan sabab mid u ah ilaa nicmati nimco iyo magaranaysaa inuu adduun uu helo oo ruuxaasu helo inay u noqotaa wax suuragala oo cuntamaya caqli ahaan iyo sharci ahaan midnaba ma aha wuxuu leeyahy sheekh caleyh raxmatullah arrinka haddaynu dhinac kale iska taagno waxaanu leenahay dilku sidiisaba horta waa jariimo xun waana dembigii arrada lagu galay kii ugu horreeye weeyaan oo labadiinma nebi aadan waa ku isdilay walaysa mana aha min almustasaaq wax suuragalaana ma aha caqlan caqli ahaan u suuragalana ma aha walaa sharcan iyo sharci ahaantoona ma aha an yakuuna inuu noqdo irtikaabuljariima jariima oo lala yimaadaa sababan ilaa nicma mid sabab waa nimco qofku uu helo wa wasiilatan wasiilo inuu u noqdo ilaa tamalluk tamallukuljaani inuu dembiiluhu ama eedaysanuhu inuu mulkiyo oo uu qaato maalalmajniya calayhim kan ee dhibanaha ah xoolihiisii ee uu dilay inuu xoolihiisii qaato wal walintifaac bihi iyo inuu ku intifaaco wa wasiilatan wasiilo inuu u noqdo wax suuragala ma aha ilaa tamalluki iljaani kan dembiga sameeyey inuu mulkiyo maalalmajniya calayhi kanuu ku xadgudbay ee uu magaranaysaa dilka u geystay adduunkiisii inuu mulkiyo iyo walintifaaca inuu ku intifaaco bihi xoole inuu ku intifaaco waalqatlu qatligu alladii kaasoo yamnacu diidayaa min alifdi dhaxalka diidayaa huwa alqatlu alcamd waalkhada wa alcamdi wa jaari alkhada wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah dilkan dhaxalka diidayaa waxa weeyaan huwa alqatlu alcam waa dilkii badheedhka ahaa ruuxo ruuxii si badheedha u dila dilkaa badheedhkiina ma waajibsado ma keensado kafaaro bale wuxuu waajibsadaa qisaas dhaxalkiina waa diidaa waalkhada' waxaa kaloo ka mid a ah, dilka diidaaya in la isdhexlo alkhada dilkii khada ahaa iyo wa shibulcamdi dilka la yidhahdo shibxulcamdi baa ka mid a waljaari iyo kii maray majral khada marinkii khada a kii mare ee ayaa isna ka mid a dilka khada ahi tusaale ahaan waxa weeyaan labaynuu qaybinaynaa inuu yahay khada filqasdi iyo inuu yahay khada filficli xagga qastiga oo qofku khada'a uu kaga yimi tusaale ahaan waxa weeyaan ruux baa wuxuu doonayaa inuu wax toogto humaag buu isyidhi toogo uu u malaynaya ugaadh tusaale ahaan shawaaba qof marka waa khada filqastiya waxaa kaluu noqon karaa khada-u filficli buu noqon karaa oo waxa weeyaan ruux ayaa wuxuu doonayay inuu ugaadh uu toogto ama inuu geedkaasu kalaa uu laantaa toogto xabaddii baa weydaaratay oo show qof ka shisheeyey ayay ku dhacday labadiisa suurakay doontama ha noqotee dilkaa khadda ahina wuxuu hor joogsanayaa dhaxalkii ayuu hor joogsanayaa washiifulcamdi waxaa kaloo ka mid ah dilka maanica ah dilka la yidhahdo shifulcamdi tusaaleahaan waxa weeyaan ka darbi mucallim tilmiida mucallinkiioo garaacay oo wax ku dhuftay ardaygii ardaygii isagoo doonayay inuu adaabiyo ayaa shay aan waxba dilahaynin ayuu qaaday oo wuu ku dhuftay ilmihii sidii ayuu ku allaystay oo jiisii ku noqotay dilkaana tusaale ahaan waxaa la odhanayaa waa shibul camdi ayaa la odhanayaa kaasuna waxa weeyaan mawaanic waljaari majra alkhada waxaa kaloo ka mid ah dilka diidaaya dhaxalka ka maray marinkii khada ah waxay ku tusaaleeyaan culammadu ruux baa hurday deetana ilmo yar oo meesha jiifa ayaabuu isku rogay xalayba dhashay wuu buquujiyo siduu ilmuhu ku dhintay kaasoo kale ayaa la odhanayaa aljaari majra alkhada cinda alxanafiya marka la eego waalqaacidatu cindahum agtooda waxay tahay qaacidada la isticmaalaya cinda alxanafiya anna kulla qatlin dil kasta oo awjaba keensaday alkafaara kafaaro keensaday manaca wuu diidayaa min alirhi dhaxalkii ayuu diidayaa wa ilaa haddii kale miyaa falaa yamnacu ma diidaayo waalqaacidatu cindahum qaacidada ay adeegsanayaan waxa weeyaan markay dilka ka hadlayaan anna kulla qatlin dil kastoo awjaba keensaday alkafaara manaca wuxuu diiday kafaara keensaday manaca wuxuu diiday min alirti dhaxalkii wailaa falaa wa cinda almaalikiya markaynu qabanno alqatlucamd dilka mawaanic alirsiga ahi ka mid ahay mawaanic alirsi ka mid ahi alqatlu alcamd waa dilkii badrheerka ahaa ayaa maanic irtiya huwa ladii kiina weeyaan yamnacu u diidaayaa min alirsi dhaxalka faqad oo keliya wamaa cadaahu wixii ka soo hadhaana falaa yamnacu ma diidayo min alirsi dhaxalka wuxuu leeyahy sheekhu maalikiyadu waxay qabaan dilka maanic min mawaanic alirsiyihi waxa weeyaan dilka camdigaa ah uun oo keliya kuwa kale kuma jiraan huwa ladii kii weeyaan yamnacu diidaya min alirsi dhaxalka faqad oo keliya waa kaasoo keliya uun camdigaa oo faqada un weeya wamaa cadahu wixii ka soo hadhaana falaa yamnacu ma diidayo min alirtilxalka uma diidaayo wa cinda alxanaabila haddaynu eegno kullu qatlin dil kasta madmuumin oo keensanaya biqisaasin qisaas iyo qofka in la dilo keensanaya weeye aw bidiyatin ama diyo keensanaya aw bikafaaratin ama kafaaro keensanaya yamnacu wuu diidayaa dilkaasu dhammaantii min alirti dhaxalka ayuu diidayaa wa amaa hayru daalika wixii aan intaa ahayn falaa yamnacu ma diidayo dhaxalkii ma diidaayo wuxuu leeyahy sheekhu madhabka xanaabiladu wuxuu leeyahy kullu qatlin madmuunin dil kasta oo keensanaya biqisaas in qofkii la dilo waa maano cifsiya kaa keensanaya qisaastuna waxa weeyaan waa alqatlu alcamd waa dilka camdiga aw bidiyatin ama dil kasta oo keensanaya diyo iyo in mag la bixiyo tusaale ahaan waxa weeyaan waalidkii oo walidkiisii dilay oo camdi iyo badheedh u dilay qisaas ma waajibinaayo oo aabbihii lama qisaasaayo laakiin inuu mag bixiyo oo dadkii kale ee warasad ahaa magtii ay qaataan ayay waajibsanaysay keensanaysaa n waalidku waa aabbaha waxaa la mid ah awowga iyo hooyada sida jamhuurku ay qabaan marka la khilaafo lcثmaan اlbuti iyo imaam lmaalik aw bikafaaratin ama dil kasta oo keensanaya bikafaaratin kafaaro keensanaaya dilka kafaarada keensanayaa tusaale ahaan waxa weeyaan dadkii muslimka ahaa iyo gaaladii oo dagaalamaya ayaa nin muslimi wuxuu toogtay ninuu u maraynayay gaal sho waaba muslim kaasoo kale weeyaan yamnacu min alirsi wa amaa hayru daalika falaa yamnacu wa cinda shaaficiya madhabka shaaficiyada markaynu qabannana dilka wax diidayaa iyo dhaxalka alqatlu waa dil bijamiica anwaacihi dhammaan noocyadiisoo dhan marka la isku daro hadduu yahay can iyo hadduu yahay khada shibulkhada aljaarib majra alkhada dhammaan dil oo dhan weeyaan alqatlu dilka bijamiica anwaacihi dhammaan noocyadiisa yamnacu min alirti irtiga iyo dhaxalka waa diidayaa xataa walow kaana haba ahaado can dariiqa shahaada markhaati furba haba ahaadee marag furba ha ahaadee xataa walow kaana haba ahaado dilkaas mid ku yimi can dariiqa shahaada marag oo uu ku furo tusaalehaan waxa weeyaan ninkii oo dembi loo haysto ayaa la yidhi dembigaah yaa markhaati ku soo oogaya waariskiisa waa adeerta markhaatigii ku oogay oo yidhi sidaa weeyaan sidiibaa ninkii lagu dilay maadaama markhaatigii uu ku furay oo markhaatiga uu ku furayna uu sabab noqday in la dilo dhaxalkiisi ma laha aw taskiratu shuhuud ama markhaatiyadii ku furaayey dembiga ku furaayey lagu dilayey ayuu taskiyadeeyuu yidhi nimankaa waa niman cadaalayiina oo waxay yidhaahdaan waa wax magaranaysaa la qaadan karo warkiibaa dabeetana la qaatay maragoodii waa la qoray ruuxiina sidii baa lagu dilay kaa soo taskiyadeeyey ruuxaa la dilay ma dhaxlaayo kama idaa shahida sheekhaaba kusii sharaxay kama waa sidii idaa shahida uu ku furo calaa qariibihi sokeeyihiisa almuwarisi ee uu dhaxlayo oo umara ku furo oo kale weeye bi annahu isagu zanaa inuu sinaystay ayuu ku furay fa uqiima waxaa lagu oogay alxadu xadkii baa lagu oogay caleyhi isaga birajmi oo dhagax lagu dilay oo la rajminaayey binaa-anoo iyadoo lagu dhisaayo rajmintaa iyo dilkaa lagu sameeyey calaa shahaada maraggii iyo markhaatigu uu ku furay iyadoo lagu dhisaayo wuxuu leeyahy sheekhu kamaa idaa shahida tusaale ahaan waxa weeyaan markaan ku leeyahay can dariiqi shahaada idaa shahida waa ku furo calaa qariibihi almuwarith sokeeyihiisii uu dhexlaayay ayuu maraggii ku furay wa biannahu isagu sana inuu sinaystay ayuu ku furay fa uqiima waxaa lagu oogay alxaddu xadkii baa lagu oogay calayhi isaga birajmina lagu fulinaayey rajmin binaacanoo iyadoo lagu binaynayo lagu dhisayo cala shahaadati maraggii ow amase saka wuxuu taskiyadeeyey ashuhuud dadkii markhaatiyada ahaa ee maragga ku furaayey ayuu taskiyadeeyuu yihi waa dad maragala fal falkullu dhammaantii maanicu waa maanic walacalla waxaa laga yaabaa ayuu leeyahay sheekhu jasaa allahu khayra acdal aqwaal aqwaasha ka ugu cadaalisan ee ugu toosan ee sawaabka ugu dhowi huwa qowla xanaabila inuu yahay wallahu tacaala aclam haalisan ikhtilaafu diin maanicii saddexaad waa ikhtilaafu diin labada ruux ee isdhexlaaya oo kala diina wayakuunu wuxuu noqonayaa bilislaami islaamnimo iyo walkufri gaalnimo falaa yarisu ma dhexlaayo alkaafiru ka kaafirkaahi almuslima ma dhexlaayo walalmuslimu muslimkuna dhexli maayo alkaafira gaalka liqowlihi ayaana u daliila sala allahu calayhi wasalam nebigu uu yidhi laa yarisu ma dhexlaayo almuslimu muslimku alkaafira ka gaalkaa ma dhexlaayo walalkaafiru gaalkuna dhexli maayo almuslima muslimka dhexli maayo muttafaqun calayhim wa haadaa huwa almadhabu ala'ima alarbaca sidaas waa madhabka eh, imaamiyada afartaa ridwaanullaahi calayhim lidaahir alxadiis shariif baana u daliishanayaana eh, wuxuu leeyahay sheekhu jasaahu allahu khayra maanicii saddexaad ee ruuxa dhaxalka ka hor joogsanayay waxa weeyaan labada ruux inay kala diin yihiin kala diintaasna waxa weeyaan diinta islaamka iyo kufriga kufriga oo millo keliya ah dhammaan anwaacdiisa marka la isu geeyo mid quran aynu ka soo qaadno iyo islaamka un weeyaan wayakuunu bilislaam waalkufri mu noqonayaa falaa yarisu ma dhaxalaayo alkaafiru gaalku almuslima walalmuslima muslimkuna dhexli maayo alkaafira liqowlihi sala la alay sl laa yarisu lmuslimu alkaafira dhexli maayo walalkaafiruuna almuslima ma dhexlayo wahada kaasuna huwa madhabu laa'imati alarbaca ridwan ullahi calayhim lidaahiri xadiisi shariif wadahaba waxay ku tegeen bacd alculamaa culammada qaar ka midii ilaa ana almuslima ruuxa muslimka ahi yarisu alkaafira gaalka wuu dhexli karaa duuna alcagsi cagsiga maya oo gaalku muslimka ma dhexlayo wa xujatuhum waxay u xujaysteen caynka ah fii daalika sidaa ana alislaamu yacluu islaamku wuu sarreeyaa ayay u daliishadeen walaa yuclaa calayhi xadiiskii uu nebigu yidhi calayhi isalaatu wasalaam ayay u daliishadeen islaamku waa sarreeyaa lagamana sarreeyo wa haada almadhab madhabkan marwiyin waxaa laga wariyey can mucaad bni jabal radia allahu canhu ayaa laga wariyey wa saxeix sida saxeixa ahi alra'yu alawal waa ra'yiga hore weeyaan alladii kaasoo huwa ah ra'yuljamhuur ra'yiga jamhuurka camalan iyadoo lagu camal falaayo oo la cuskanaayo binasi nabowi alwaadix naska uu nebigu uu yidhi ee waadixah ee muttafaqa ah laa yarisu almuslimu alkaafira wala alkaafiru almuslima taa iyadoo lagu camal falaayo sidaas oo jamhuurku ay qabaan ayaa inshaa allahu sawaabaa wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah culammada qaar ka mid a ayaa waxay qabaan ruuxa muslimka ahi inuu gaalka dhexliba karo laakiin gaalku aanu muslimka dhexli karin maxaa yeelay islaamku wuu sarreeyaa wax walba wuu ka sarreeyaa walaa yuclaa calayhi isaga lagama sarreeyo sidaa awgeed maadaama muslimku uu uu ka sarreeyo wuu dhaxli karaa sidaasuna waa madhabka laga wariyo mucaad ibnu jabal laakiin sida sawaabka ahi waxa weeyaan sidaa hore ee xadiiska ku cad wa lianna alirha dhaxalku aasaasuhu aasaaskiisu attanaasur waxa weeyaan isgargaarsi iyo watacaawun iskaashi weeyaan wa haadaa kaasuna muntafin bayna almuslim wa hayri almuslim way reeban tahay oo ma jiro ruuxa muslimkaa iyo gaalka ma jiro lee sheekhu sida saxeix waa ra'yiga hore iyadoo lagu camal falayo binafsi nabowi aswaadix iyadoo lagu camal falayo iyo walianna alirha inuu dhaxalku uu yahay aasaaskiisu ah waa in labada ruux ay isgargaarsadaan oo magaranaysaa iscaawiyaan oo isgacan qabtaan gaalkiiyo muslimkana maanta wax tacaawuna iyo tanaasura iyo inay isgargaarsadaanoo ka dhexeeyaana maba jiraba markaa waddo ay isku dhexli karaanba meesha ma taallo wa amaa maa cada alislaam wixii islaamka ka soo hadhay miya fa huwa millatun waaxida waa millo keliya waa diin keliya waaye waxay islaamka ka soo hadha waa diin keliya sidaasu inuu yahay macadal islaam milla waaxida waa sida uu qabo madhabka xanafiyada iyo shaaficiyadu xanaabilada iyo maalikiyadu iyagu waxay qabaan kufrigu inuu yahay milal ismana dhaxlayaan oo kufrigu maadaamuu milal u yahay kala ee dadka gaalada isma dhexlayaan yuhuuddu waa diin gooniya kiristanku majuusigu dhammaantood waa milalo isma dhexlayaan bay qabaan markaynu ku soconno sidan madhabka uu qabo xanafiyadu iyo shaaficiyadu fa nasraaniyu ninka kiristanka ahi yarisu wuu dhaxlayaa alyahuudiya yahuudiga waa dhexlayaa walyahuudiyu yuhuudiguna yarisu waa dhaxlayaa qariibahu sokeeyihiisa annasraaniya kiristankaa waa dhaxlayaa wahaakada lianna maxaa yeelay millata alkufri diinta kufrigu waaxida waa mid keliya uun ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala <clears throat> famaadaa bacda alxaqi ila adalaal maxaa ka dambeeya xaqa oo gadaashii ahaaday oon baadi ahayn falkufaaru gaaladu yatawaarasu bacduhum min bacdin yatawaarasu way isdhexlayaan bacduhum barhkoodba min bacdin barhka kale mahmaa ikhtalafat inkastay kala duwanaato adyaanuhum diimahoodu ay kala duwanaadaan oo watacadadad ay kala tagtagto oo ay kala nooc noqoto nexlatuhum nexla diinta waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa annisbatu ila albaadil u nisba sheegashada wixii